الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان هذا كان باب بيان خصال وخصال caddaynteed buu baabkeedii yahay man ittasafa ruuxii ku sifooba khisaashaasi ama bihina khisaashaa kuba sifooba wajada uu helayo oo xalaawatl iimaani iimaanka macaankiisa bal waa umuuro iyo camalo saddexaan arki doonaa oo ruuxa laga helo dhab ahaan ugu sifoobaa uu gaadhayo dee xagga marka la ega iimaanka martabo sare oo iimaankaba macaankiisii uu helayo taas buu baabkeedii yahay waan arki doonaa khisaasho kalena waa axaadiista aad iskaba garanaysaan <clears throat> joogsi badan marka uma baahne xadaثana isxaaq ibnu ibrahima wa moxamed ibnu yaxya bni abi cumara wa moxamed ibnu bashaarin jamiica can الthaqafiyi oo saddexdan sheekh ee muslim leeyahay labada moxamed iyo isxaaq ibnu ibrahim ayaa dhammaan waxay ka wada warinayaan xadiidka ninka nisbadiisu ay tahay athaqafiyi macnaa reer thaqiif loo nisbeeyey magaciisa wuu inoo imanayaa wuxuu yihi qaala bnu abi cumar saddexoodu isagay ka wada warinayaan ibnu abi cumar baa magaciisa sheego wuxuu yihi markaa ibnu m ibnu abi cumar moxamed ibnu yaxya xadaثanaa cabdulwahaabi cabdulwahaab <clears throat> baa noo waramay oo ninkan markaa de waxa weeyaan cabdulwahaab الthaqafi baa la idhaah waa nin atbaacu taabiciintii kaba mid ah qawayahoodii waliba de adigu dambe kaba mid ah cid ha kasii dambayso waana nin siqa ah waktiyadii dambe ikhtilaad ha kuba yimaado bal markaa saddexdoodubana isagay ka wada warinayaan cabdiwahaab ayuu ka warinaya can ayuba can abi qiraabata can anasin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal cabdilwahaab ibn cabdilmajid athaqafi xadiidka wuxuu ka wariyey ayub ibn abi tamim asakhtiyani waa imaamkii macruufka aynu hore usoo marray muqadimadiiba kusoo maray abu ayubba wuxuu ka warinayaa nin kaloo abi qilaaba la idhaah ma xusuusnayaan soo marno waxa la arkaa caawa inay noogu horeyso adigu waa suurtagale eh, lakiin horta dee waa xusuustayda abu qilaaba waa nin isaguna imaam ahaa caalim ahaa cibaado badnaa oo taabici ah ayuubna waa taabici o markaa laba taabici baa wax kala warinaya kunyadiisan ayuu aada ugu shuuroobay ee magaciisa cabdullaahi ibnu zayd baa la yidhaahaa si sheegayana waa nin taabici oo bal dahabi wuxuu kaba cabiraa siyar aclaami nubala sheekh alislaam ayuu kaba cabiray waa nin isaguna dee qolooyinkan ayuubiya ay isku beled ahaayeen reer basre ahaa asalkiisu walow markii dambe sham uu tego kolley sham wuxuu u tegeyna iyadoo dee nin qaadiyo dhintay baa isaga marka la eego aqoontii iyo uu lahaabaa lasoo sharaxay ama rashaxay si uu halkaa u qabto la hadal qaado markaas dhulkiiba kaba tegay oo kolley waa taaka cararkeen waxaanu ku dhintun kolley bilaadi sham <clears throat> kutubtiisiina wuxuu u dardaarmay ayuubkan buu u dardaarmay kutub badan buu kaba tegay marka wuxuu yihi haddaba abuqilaabaha cabdالlahi بn zayd الjarmi kolley axaadiis badan u irsaaliyo dee صaxaabo kala duwan la kulanye lakiin haddana qolooyin aanu laba kulmin axaadiisa dee waa sida la-aan ama u irsaaliyaana way jirtaayo oo saasaaba xaafid uga cabira kahiir اirsaal waa irsaal badan yahay anas buu kaba warinaya anasna muxuu yihi rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh halaaثun saddex khaslo man kunna fiihi waa saddexda khaslo man ruuxa kunna laga helo fiihi isaga fiigiisa oo saddex khaslo kuba sifooba wajada waa helayaa bihinna waa bisababihinna waa sifowga uu iyaga ku sifoobay ee laga helay wuxuu ku helayaa xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisii buu helayaa iimaankii oo u macaanaada taas buu helayaaba kolley waa dee rutbo sare oo imaamkiisao aad iyo aada u sugnaaday bal marka waxaana culimada uu ka soo noqonayaa imaam nawowi isagoo xadiidkan le waa xadiid weyn oo asal usuusha islaamka kaba midaba ah xalaawat ulimaan halkan inay tay istil dee waana kolley natiijadii istildad daacaad daacaadkii oo la macaansado ruuxii u macaanaada oo dee kolley waana umuur da ku xidhan hor ruuxi dee maqaamka gaadhay waa garan karaa oo uu dhadhansanaya laakiin dee waxaa la argo dee daacaadkii baa u fududaanaya u sahlanaanaya waa ku raaxaysanaya macaansanaya mashaqaadkii iyo dhibtii isaga ku gaadhaysay ilaahay rudihiisa subxaanahu watacaala iyo rasuulka ilaahay itibaacii taas oo dhan dee waa wuxuu inay daacadan uu macaansanaye waa u adkaysanaya uba sabrayaaba waxyaalahaasna carab addunya ayuu kaba dooranayaa oo de bal maala haddaba imanka macaankiisu helaya saddexdii khasle maxay yihiin man ruuxii kaana u aaday allahu ilaahiy warasuulu rasuulkiisu axaba ilayhi kuwa xaggiisa looga jacayl badanyu isagu kaba jecel yahay mima siwaahumaa wixii kaba soo hadhay uu kaba jecel yahay oo khaslada koowaad waxa weeye ilaahiy rasuulkiisa xaqna afcalu tafdiil baa dee midna way kaba dambaysaayoo aan dee ifraad iyo tadkiir baa la laasimaa marka xaalada caynkaasa inay waxa weeyaan axaba aan loo odran imaka halkan oo waa dee xaaladiisii uu kuba imanayo haddaba waxa weeyaan khaslada koobaad waa ilaah iyo rasuulkiisa oo dee waxa weeyaan uu jeclaaduu jacayl aada u badan jecel yahay oo wax kastoo iyaga kaba soo hadhay uu ka jecel yahay taas wey bal matalan taasi waa khaslada koobaad de uh, wixii bal mثala halkan qolooyin baa waxay kuba fasireen jacaylkan ilaahay daacadiisu sameeye mukhaalafadu waa aahaartii maxabada kaba dhalanaysay oo dee ruuxu markuu maxabada helo waa maxabo caadi oo dee taas ilaahay jeclaado rasuulkiisa jeclaado daacadii waa dee la imanaya macsiyadii waa kaba dheeraanaya mukhaalafadoodii ayuu matalan waxa weeyaan ka fogaanayaaba bal markaa ilaahay rasuulkiisu inuu noqdo kuwa uu isagu ka jecel yahay wixii kasoo hor oo dhan marka haddii dee ilaahay subxaana watacaala bal wixii isagu ka raali ahaa naftiisu waxay dooneysay iyo waxyaalaha ay u gudboonaadaan waxaa ilaahay ka raaliyu raacaya ka raacaya waxaan uu isagu ama uu arkayo maslaxa ay ugu sugantahay ama naftiisu ay u ilanaysa ama jeceshahay ama cid kaleba ee raali gelin khaslada labaad waa an yuxiba inuu jeclaado almara shaksi oo dee shaksi muslimo weeye almara almuslim isaga dee xubigiisan iyo ilaah daraaddii loo jeclaadaa uu cibaadadiiyo iimaankii kaba mid yahay laa yuxibuhu xaal aan u jeclaanahayn ila lilahi ilaahay daraaddii mooye oo khaslada labaadna dee waxa weeyaan waa inuu ruuxii muslimkaa ah jeclaado waxaan uu jecel yahayba de waa iimaankan buu ku jecel yahay walaalnimadan islaamnibuu ku jecel yahay wax isaga xaggiisa uu ka helayo oo qarad iyo xadi nafsi uguma sugantao uu ku jeclaanaya ma jirto iyo waxyaala uu xaggaa kaba rajaynayo ama u taas ilaah daraadii buu u jeclaanaya waxaana yidhaahano bacd alculamaa yidhaahaan taasna waxa calaamo u ah dee inaanu isagu haddii meeshii biri iyo ixsaan jirana inay ixsaankan iyo waxyaalahaasi ma kordhinayaan xubigii oo waa dee ilaahay daraadii buu ahaa jefo hadday timaadana kuma nuqsaamayo bal adigu muhimku waxa weeyaan xadli nafsi iyo wuxuu kaba helayo iyo wuxuu ka rajaynayo maaha jacaylkaasi waayo kaasi maaha ilaahay daraaddiio marka wixii hadduu waayo waa go-aya waa ka jeedsanaya ee waa ilaah daraaddi uun imankaas iyo dariiqa uu kuba toosan yahiyo daacada iyo wanaagga uu ku arkayo kuba jeclaaday ee diineed taasna waa faslo oo waa jacayl aan isaga wax xadli oo gaar ahaaneed iyo qarad gaar ahaaneed aanu ugaba sugnayne imaankan iyo daacadan iyo taa uu kuba jeclaado un iyadna waa khaslo kale oo lagu gaadhayo imaanka macaankiisii wa an yakraha inuu naco an yacuuda bal ficilka caada yacuudu dee laaban waa tan ay noqoto de laakiin macnaha keliya un kuma yimaado de bal mar kale halkan oo kalean sheegay de macaani kaleo siyaariya ka yimaade caada yacuudu bmanaa saara yasiruna waa u yimaadaa taas baan kuba fasirayna maha dee arinku ruuxu markii hore gaal ahaayo soo islaamay una leeya gaalnimadii inuu ku noqonayo inuu ku noqdo inuu nace waxa weeyaan waa guud ahaan be waa an yakraha inuu naco an yacuuda manaa an yasiira fi اlkufri waa gaalnimo inuu galo ama noqdo u gaaloobo bacda an anqadahu llahu minhu intii ilaahay ka badbaadiyey dabadeed ama ruxsoo islaami haba noqoto ama de ilaahay ruuxii dee islaamkaaye uu waafajiyey ama san oo kale ina waa gaalnimo uu kaba badbaadaye intaa dabadeed inuu naco inuu dib ugu noqdo ama uu ahaadaba u gaalnimoobo kamaa yakrahu si nacayo an yuqdafa in lagu tuuro fi naari naar oo ruuxu dee naar nacitaanka uu nacayo in dab lagu tuuraa waa shay dee aan garanayno oo waxa weeyaan de waa haddaba nicitaanka wax la mid ah inuu nacayo inuu bal waxa weeyaan islaamnimadkii adigu waxaan ahayn kuba sifoobo uun gaaloobo gaalnimo galo wixii gaadhsiinayay adigu uu kuba dhaco taa inuu u naco oo khasradaasna haddii lagaba helo iyadna waa tii saddexaade ama saddexdaa khaslo laga helo ruuxaasi imaankii ayuu macaankiisii helaya dee macaankiisa waxa ay culimadu kuba fasireen ee shaarixu inoo soo naqlina waa ta soo sheegnay qaadiciyaadoo raggii kitaabkan sharxay ayaa wuxuu leeyayba xadiidkani wuxun buu la macneeyey xadiidkii aan habeenkii dhaweyd ama casharkii kan ka horreeyey aan kuba soo marne daaqa dacma aliimaani man radiya biاllaahi raba wabiاlislaami diina wabimuxamadin rasuula oo ruuxa dee maxabada ilaahay iyo rasuulkiisuu xaqiiq ahaan jeclaado iyo ruuxan dee muslimku u jeclaado ilaahay daraaddi un u jeclaado micid uu arujuuc ila kufri u naca ruuxa dee ku sifoobaya waa ruux ay aad iyo aad u xoog badan tahay un iimaankiisii dee matalan iyo yaqiintiisii oo naftiisu taa ay kuba xasishay oo hilibkii iyo dhiiggiisuu kaba cabiray uu dheehay oo bal adigu waxa weeyaan khasaashaas ruuxii ku sifoobay waa martabo sare oo iimaan oo iimaanka macaankiisi iyo ladadiisii ayuu helaya de waxyaalahaasna dee kolley waa maaha un wax imaka isticaaro iyo waxyaala aan ku fasirayna waa lada jirto oo dee ruuxii daw waa shay lakin dawqeede aan la fasiri karahayn oo ruuxii de osaaftan lagaba helay dhab ahaan ugu sifooba uu dareemayo xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاr qاla xadaثna mحamed بن جaعفr qala xadaثna شhuعbaة qاla waa xadiidkii imaka duruqdiisii mid kamid a kale marka raggana waa rag aynu soo wada maray oo inoogu soo noqnoqdaba kitaabka caawana san iyagoo aba soo noqnoqon doona wuxuu ihi qaala shucba odhanaya samictu waxaan maqlay qataadata qataadaan maqlay yuxadisu xaal u can anasin moxamed ibnu musane iyo ibnu bashaar laga bilaabay ilaa anasna waa wada reer basra sanadka o dhami waa sanad basriga ah. shucbana markii hore reer waa sida adee basre deg qaala wuxuu yihi markaa anas qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi halaaثun saddex khaslo man kuna fiihi ruuxa laga helo ee ku sifooba wajada dacma اliimaani waa halkii xalaawada markii hore aan ka ara ku aragnay iimaanka dhadhankiisa de waxaa la dhadhansanaya waxaa macaankii waa de uu iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisuu helayaa man kaana ruuxuu ahaa ahaaday yuxibu mid jecel oo jeclaanaya almar'a shaksi muslima laa yuxibuhu xaal aan u jeclaanay ila اllah ilahay mooye waayo waa tan waa ikhlaaskii cibaadada waayo jacaylka dadka de waxa weyaan la jeclaanaya waa iimaankii buu kaba mid yahay marka cibaaduu noqonaya cibaadadna haddaan ikhlaas jirin ilaah daraaddi loolaba iman dee waa tan oo qiimama yeelata ama lama aqbalayo haddaba arrinkii waa ikhlaas o waxaan jacaylkani waa maha wax kale wax kaloo iyaga ka dhexeeya wuxuu kaba helaya umuuro kale ma aha qarad nafsigi kuma jiro iyo qarad dunawiya waa ilaahay daraadi un bu jeclaaday kaasi waman kaana lahu ruuxu aday ilaahiy warasuulu axaba ilayh kuwa xaggiisa looga jacayl badan uu kaba jecel yahay mima siwaahuma wixii kaba soo haray oo dhan waman ruuxi kaana aday an yulqaa in lagu tuuro fi naari naar in lagu tuuraa axaba ilayhi mid xaggiisa looga jecel baday uu kaba jecel yahay uu ka dooran lahaa weeye min an yarjica fi lkufri inuu gaalnimo kuba noqdo oo haddii xataa dee laysu baaldhigo inuu gaaloobo iyo in dabkaa lagu tuuro wuxuu dooranaya dabka in lagu tuuruu dooranaya taasuu dooranayaaba oo bal maalan markaa dab oo lagu tuuro ayuu isagu kaba jecel yahay kana dooranaya inuu gaalnimo adigu dee ahaado gaaloobo yarjicda halkana rajaca bimacnaa yarjic oo saara biyasir la macnaana waa jirtaa labadaba saas baan kuwa fasirnay caado iyo rajaca dee xagga kalena macnaha laaban waa kuwa wada noqda ee waa si macnu inoogu markaa ballaadho oo waa ruux kasta oo dee bal matalan halkaa inuu ku dhaco gaalnimo un maaha dee arrintu mid ay uhorreysun maayan bacda an anqadahu llahu min inti ilaahay kufrigaa kasoo nabadgeliyey dabadeed xadiiska macnihiisu waa inoo cadiyey kolle xadaثna isxaaq بن mansuri qal anba'na ndr بن shumayri qal anba'na xamad can haabiti can anasi qaala anahu qaala sanadku waa sanadaan soo wada aragnay nin cusubi kuma jiro xamaadkan ba laakiin maanta aan de waxa weeyaan magacii aabihiiyo inoomuu raacin marka dabaqadan waxaa kaloo geli kara ba labada nin de waa labada xamaad la yidhah alxamaadaan sida sufyaanaan ba loo yidhaah waa xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu salama marka kalayna nooc daabit ahaan haddaan qaadano oo culimadu dee sheekana way ku kulmeen oo way ka wada wariyeen asxaabna ama dad iyaga soo wada gaadhay oo la wada kulmo wax ka wada wariyey way jiraan marka aansan oo kale loo ihmaaliyena oo ihmaal bay tan kaba cabiraan marka de magaci baa la sheegay lakiin wixii keyrkii cid kaloo lamida laga soo celaa baan la sheegin kolley waxyaalaha lagu kala sooca ama waa dadka ka warinaya ama waa sheekade lakiin markay sheeke ay lawada lahaayeen iyo asxaab iyaguna la wada kulantay markay meesha ay tiraahdo ishkaalku waa adkaadaa lakiin maanta markay noqoto thaabit اlbunani ninka laazimay axaadiistiisana dadka kale uga itqaan badani waa imaamkan xamaad ibnu salama weeye waana xamaad ibnu salama waayo had iyo goor muslim aad bu ubadsadaa isagoo xamaad can haabit waayo axaadiistiisa aad bu u itqaaniyey kitaabka bukhaari xamaad kuma badnaa oo dee taasoo isagu markaas ama amed ibn slma baa ujeeda amed ibn zaydka kalea kusoo noqnoqdaan waxa weya xamadkana waa xamed ibn slma waana haabit marka la eego dadkii axaadiistiisa aad ugu itqaanka badnaa xataa mar dambe la yidhah markuu weynaadiyo xifsigiisu si hore may ahayn axaadiista haabitis may bedelin heerkii bay ahayd si itqaansanaa dee u dabdinayo markaa xuja ayuu xaggan kuba yahay haddii meelaha qaarkood ee waxyaala ay yar jiraan marka xamadku waa xamaad ibnu salamaan lenahay waa ninkaas de cibaade iyo camal iyo wax kastaba cilmiba lahaayo tilmidkiisi cabdiraxmaan ibnu mahdiya baa soo naqliyay haddii la yidhaho de waxa weya beritaad dhimanaysaa camal u kordhin lahaba ma jirto camal u dari umay suurto gasheen ama ma kareenba wuxuu kusii daro de marka horeaba arrintiisu ay ahayd un waa ama cilmi uu nashrinayo ama taas ama cibaado ama san adigu de taas maaba arrintiisu cibaado joogto ma helen qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam waa xadiiskii hore waa dariiqun baa inoo soo kordhay iyo sanad binaxwi xadiiثihim raggii hore ee muslim sheekyadiisa xadiiskoodii mid lamida ayaana halkana qolooyinkani ay ku wariyeen xadiiثihimna wuxuu ujeedaa damiirkuu laamayaa sheeke muslim oo horaa jiray moxamed ibnu musane iyo ibnu bashaar xadiidka way wariyeen waxaa kaloo wariyey isxaaq ibnu ibrahim iyo moxamed ibnu yaxya iyo maxamed ibnu bashaar marka horena waa ku jire haddaba dhowrkaa sheekee hore muslime uu muslim wariyey ayaa isxaaq ibnu mansuurna xadiidkan uu sanadkan kale ku wariyey anas waa la imanayaaye ayuunbuu la mid ahaa weeye laakiin cibaaru kaga yerdino cibaaradii buu sheegaya hayra lakin anahu qaala wuxuu yihi min an yarjica yahuudiyan aw nasraaniya macnaa waa mid e halkii riwaayada hore aan soo aragnay min an yarjica fi lkufri taas bay ahayd ama an yacuuda fi lkufri ayaa riwaayadan isxaaq ibnu mansuur maxay ahayd dee waaba kufrin ku e, min an yarjica yahuudiya inuu noqdo oo yarjica imaka waa kamasarin markan kale rajaca qaaliban dee laazim buu noqdo walow dee mutacadina noqdo oo marka mutacadigu macno kale yeelanayo celin la celiyay noqon fain rajacaka allahu saa suuratu tawbaba kuwa sugnayd ilaahay hadduu kuu celiyo bay taasi ahay lakiin ficilku marka kale rajaca uu laabmay un weeye haddii uu de mutacadi yahay suraasigan baa mutacadi noqdo taa qur'aankaba suuratooba kuba sugan waa celin bay noqon lakiin imika halkan muxuu noqday dee tii celin tahayd ma aha waa macnaha kalen sheegayo oo ah imika min an yarjica eh, haddii imika ay macnaa noqod ahayd min an yarjica ilaa yahuudiyin ilaa yabaa ka dambeyn lahaa eh, min an yarjica ay an yasira inuu noqdo yahuudiyan aw nasraniyan uu noqdo w <clears throat> baabu wujubi maxabati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam akara min اlأhl wاlwaladi wاlwaalidi wالnaasi aجmaعin hada kani baabu wujubi maxabati rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay jacaylkiisa la jeclaado aksara inka waajibnimada ay waajib tahay aksara wax ka badan min alahli min maxabati اlahli se ehelkii oo kale jacaylkii laba jeclaanayey walwaladi ilmaha jacaylkii la jeclaanayey walwaalidi waalidka jacaylkii la jeclaanayo annaasi ajmaciin dadka oo dhan ba bal taasi inay waajibto macnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee ilaahay inagaga badbaadiyey kufri inagaga nabadgeliyey naar ilaahay hidaayad inagu hanuuniyey taas ayaa waxa weeye in la jeclaado oo isagaa bal wixii kaloo dhan ee kaba soo hadhay jacaylkii la jeclaanaya de waa ilaahay ciddi aan ahayn makhluuq ba ah jacayl ka badan la jeclaadaa inay laazim tahay waayo cid kastaba de waa kaaga nafci badan yahay waxtar badan yahay jacaylka halkan la sheegayana waa jacaylkii ikhtiyaarigaha weeye jacaylkii dabcigaha maha waayo ilmihii isadan la jeclaadaa waa jacayl dee ruuxu waa wax de <laughs> kolley iska caadi o caada ahaanba ah waalidka la jeclaadaa walow jacayl ijlaal iyo icdaam ay yidhaahaan isaguna waa dabci eh, laakiin waa jacayl ikhtiyaar ahaaneed doorasho ahaaneed oo dee taasi ay kaba dhalanayso raacidiisii laba raacayey ee wixii uu la yimi dee isagii la raacaye wixii uu la yimina la aqbalayay iyadoo jacaylku aanu tahay waa waxaasi aathaarun waa reed ka ratimaya jacaylku dee waa shaygan maylulqalbi ila maxbuuban haddaba ba taas wujuubkay waajibba ahayd ayuu baabkiisii yahay wa ilaaqi cadami اliimaani imaan la-aan idlaaqeeda la idlaaqo calamo shaksiga lam yuxiba waadi amaxaba maxabada taase ka badanba tii ehelka iyo waladka iyo waalidka iyo dadka oo dhaban ninka aan jeclaan in ay markaa jaa-isba tahay in lagu idlaaqo de inaanu iimaan lahayn walow dee iimaan kamila macnuu uu yahay oo cadam liimaan aku uu yahay de xadiidkay kuba timiye macnaa iimaankii dee kamilka ah ruuxaasi kuma sifoobin oo iimaankiisu taam ma aha intaan xadiidka bilaabin halkan baa uu sheekhu wuxuu soo naqlinayaa horta in xubbigani waa xubi ikhtiyaar buu leeyahay xubi dabci maho ruuxu naftiisuu jeclaado iyo waxyaalaha caynkaasi waa dee dabiica ahaan waa xubi dabci ah taas ayuu noqon macnuhu waxa weeye halkan laakiin waa xubigii doorasho iyo ikhtiyaar kuba imanayo kani haddaba waxa uu leeyahay culimadu uqaybiyaan oo dee qolooyinkii kitaabkan qaabiciy ad oo sharxaye ibnu badaal oo bukhaari sharxaye rag kalu kaba soo naqlinayaaye maxabad uu waa saddex qaybood bay kaba dhigaanoo maxabatu ijlaalin waa icdaam waa weyneyn iyo xurmeyn maxabadeeda ujeedadu sababto ay tahay ijlaal iyo icdaamkaas sida waalidkoo la jeclaado maxabatu shafaqati waraxma naxariis iyo uniixitaan ama naxariis maxabadeedo siday ilmaha jaceylka la jeclaanayo o kale maxabatu mushaakaratin waistixsaan fiicnaysi ruuxan khisaashiisa fiican iyo waxyaalaha uu leeyahay ama akhlaaqdiisa ama umuuraha kale kale wixii dee ruuxa soo usoo jiidi xaggiisa ee keeni inuu jeclaado maxabada taas ahoo ay ka cabiraan maxabata istixsaan waa fiicnaysi waxaan la fiicnaystay oo uu kula fiicnaaday ayaa muxuu keenaya inaad jeclaato haddaba umuurahaasoo dhammina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee way kuba kulmayaanoo manaa rasuulka ilaahay dee ruuxa iimaankiisa uu kaamilkayuu dhan yahay wuxuu garanayaa xaqa uu rasuulku kuba leeyay inuu kaba adagaya xaqii aabihii xaqii awlaadiisa iyo xaqa dadka oo dhanba oo ee waa kaa ilaahay naar uu inaga badbaadiyey dalaalkii iyo hal markaa hallowgiina inagagaba hanuuniyey marka maxabadaasna dee kolley aathaar bay yeelanaysaa nusrayntii iyo sunihiisa oo loo nusreeyo shareecadiisii oo lagu dhaqmo la daafaco oo kale bal waxa weeyaan say halkan idhaaha dee tamani uu ruuxu kuma tamaynay waa dee marka jacaylkaasi hagaag uu dhab noqdu qalbigii makansado inuu isagii dee mid la joogay uu noqdo oo noloshiisii markaa isagii laba kulmo oo uu noqdo si saxaabadii kaleba yeeleen maalkii naftiiba diinta nusradeeda iyo rasuulka ilahay difaaciya mid kuba bixiya taas hamigii iyo tamanigii ay noqoto waa umuuraha adigu aasaarta jacaylkani keenayo ee xadiisyadna waa kuwan waidlaaqa cadam aliimaanna xadiisku bay nooguba imanaysaa وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna إسماعيل بن عlyة ح وxadثna شhيبان بن أbي شhيبة qال xadثna عبدالوارث كiلاahma عن عبدالعزيز عن أنس qال أنه qال sanadku waa rag cusub eh, ma filaya inay ku jiraan umalayn maayo eh, waxa weeyaan waxaan cibaaraadkunba dee si laqbad inoogu hagaagtaan eegeynaayo markii hore muxuu sheekhu yihi zahir ibnu xarbi baa sheekiisa ah inagu badan kitaabka oo dee kun iyo laba boqol oo meelood in badan buu ku jiraa xadahanaa ismaaciil ibnu curaya markaa ismaaciil ibnu curayuu ka wariyay dib buu u laabmay haddana waa kan xa la yimi waa sanad kale dib ugu noqdo xadaثna shayban iبn abi shayba bu hi ninkan habeen dhaweydun baan soo aragnay lakiin sidan kusoo arag waxaan kusoo aragnay shayban ibnu faruk magacaasaynu soo aragno abihii baa faruk la odhanayo waa ninkii un shayban ibnu faruk aan lahayn magacani waa habeenkan dhaweyd aan lahayn magacani waa magaca jamia barhkood baaba yihi waa sharaxay kuba sugneede lafdigan farukna ama magacani waxaaba in ibrahim nebi ibrahim wiil uu dhalay baa faruq la odhan iyo abal cajam ay yidhaaheen bal marka waa ninkii un ayaa ibn ab markaa kunyadan baa le maha nin cusub weeye shayban ibn abi shayba waa shayban ibnu faruqe markaan habeenka dhaweed soo aragna sheekha muslim ahaa cabdilwaris ayaa isaguna uu ka warinaya cabdilwaris ibnu saciid oo nin hiqa oo atbaacu taabiciintii kamid ah haddaba kilaahumadaad yay ugu wadaa waa cabdilwaris iyo ismaaciil ibnu culaya ayaa imika u leeyahay labadoodan weeye kilaahumaa labadooduba yay xadiidka ka wariyeen can cabdilcaziz cabdilcaziz ninkaa la yidhaaho anas asxaabtiisii kaba mid aha ayay kaba wariyeen can anasin isaguna anas buu xadiidka kaba warinayaan riwaayad kalena waa inoo dambeeya xadiisku leeyahay ama sanad kale qaala markaa muxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi laa yuؤminu ma rumaynayo cabd adoon wa fي xadiiثi cabdilwarisi cabdilwaris isaga riwaayadiisa maxaa ahaa xadiidkii الrajul laa yuؤmin الrajul halkaa cabdu bedelkeeda laa yuؤminu الrajul de waana misaal un min bacdi misaali haweeneydna waa la mid muؤminada ahayd be laa yuؤminu cabd adoon ma rumaynayo ama laa yuؤmin الrajul xataa akuna oo imaankiisu mid dhan ma noqonayo xataa akuna ilaa an noqdo axaba ilayhi mid isaga xaggiisa looga jacayl badanyoon uu isagu iga jecel yahay min ehlihi ehelkiisa san dee zawjadiisi iyo ehelkii wamaalihi xoolihiis de awlaaddiis iyo taasna waa sida lafdigaba inooguma soo socdo waa ehelkii bay soo wadagelayeen waalidkii maka halkan wamaalihi xoolihiisa iyo wanaasi dadka ajmaciina dadkii dee waxaal ay dhan yihiin oo dadkii oo dhan ilaa uu iga jeclaado aniga jacaylka ikhtiyaarigaa ruux dee iimaan laga helayo maaha mama ruux wax rumeeyey ma bal waa inoo soo socdaa insha allah axaadiis baa dee inoogu soo noqnoqon doonto mar un baan yar wada qaban doonaa cibaaradan laa yuminudaan ugaba jeedaa ee iimaankii laga anfiyayo ruuxii markay dee khaslo khisaashii dee iimaanka kaba mid ahayd ama khisaaltii daacada iyo khayrka kaba mid ahayd ay meesha kaba baxdo ee isagii aanu ku sifoobin laga anfiyayo iimaankii waxa macnuhu yahay iyo maqsuudka walow dee aan yar horeysiiyeba xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة qال samictu qtاdة يxadiث markii dhaweyd baan sanadkii aan lahayn waa reer bصrة ee xadiidkii ahaa ثaلaث man kuna فيه وajada ضعم الإيمان oo sanadkii aan kuba soo maray waa sidiisii un marka muxuu yihi samictu qtاdة يxadiث qtاdة بن dicاmaan maqlay شhuعبa leh isagoo waramaya can أنس بن maliki oo qaala wuxuu yihi markaa aنس qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi oo markaa cabdilcaزiz ibn rufeyc maanta in qataada xadiidkii la wadaagsaday waana waxa weeye xadiidkan kolley riwaaye abu hurayrana way jirtaa kol kol markay noocan dee musطalaxa lagu yaqaano oo xadiidka laba raawi ay warinayaan ba ay misaalka soo qaataan oo laba saxaabiba halkaas saxaabada ah imaka anas marka dariiqiisii la eegana wuxuu leeyahayba dee cabdilcaziz iyo qataadu leeyahay qolooyinkaasna markaa mid kasta cabdilcazizna laba ayuu yeelanayaa qataadana labuu yeelanaya marka dambey deeta xadiidka uu faafaya laba laba saas oo waa markay misaal bay usoo qaataanba xadiidka caziizka iyo xadiidkan usoo qaataan samictu qatadata yuxadiثu can anas bn malikin qala qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam laa yuؤminu axadukum axadkiin ma rumaynayo xatىa akuna ilaa an noqdo axaba ilayhi min waladihi wawaalidihi والnaasi aجmaعiin axaadiisu kolleyda kitaabku uu inoo socon doonaa insha allah bal asaniida iyo waxyaalaha kolba yar muhimka ah. un mooyaano waa axaadiisan aynu soo wada aragnay eh, lakiin bal intaan leeyahay axaadiis kalena way inoo dambeysaa halkana waan haynaayo meesha waxaa kuba sugan un ruuxii iimaankii laga anfiyayo macnaa la leeyahay xadiiska ay kuba sugantahay iimaan ma laha waxaa looga anfiyayana ay tahay khisaashii khayrka ama daacaadkii wax kaba mid ah oo isaga aan ku sifoobin ama meesha kaba baxay xadiikan waa tan inoogaba sugan xadiisyada baabka ka dambeeyana way inooguba sugnaanayaan marka waxa weeyaan xadiidkan iyo axaadiista amsaasheeda ee laba midka waxa weeye un macnuhu nahyiga nafyigani maha kuma jeedo oo uma jihaysna asalkii iimaanka waayo hadduu asalka iimaanka u jihaysan yahay waxay noqon lahayda ruuxii aan xubbigaa laga helin waxaa la arkaana midken sheegan karaa de garan karo ilaahbaa dee waa cadiyo uu bixiyo heewayar tahayba ruuxa ka sheegan kara inuu rasuulka ilaahay waxyaalahan kaba jecel yahay shay yaroo isaga naftiisa ku tacalluqsani markay kuba yimaadaan iyo wax rasuulkii ilaahay jeclaa ama doonayo daacadi ahaa waxaa la arkaa in badan inaan fudaydsanno dee tan kale nafteena aan raacno oo waxay keenaysaa jacaylkani markay dee rasuulka ilaahay maxbuubkiisii waxa jecesha ku gudboonaadaan inaad tan rasuulka ilahay wuxuu jeclaa raacdo oo naftaada hawadeeda iyo xadligeeda iyo wixii adiga qarad kuguba jiro o dhan ay kaba baxdo de waxaan leenahay waa maqaam aada uba sareeya marka haddii arinku uu yahay oo u jihaysayay asl aliimaan de wuxuu ahaa la arrinkan in lagu gaaloobayaba oo ay iimaan la-aan ay tahay e macnaa xadiiskan iyo axaadiista laba midka ah nafyigan meesha jira asl imaan kuma jihaysna ee waxa weeyaan de waa kamaalkii oo xaqiiqadiisu markaa iyo de xaqiiqadiisa marka leega maqsuudku waxa weeyaan nafyu kamaal اiman oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa un laa yuminudan laa ystakmilu axaduku ama laa ystakmilu imaanu axadikum weeye axadkiin iimaankiisu ma buuxsamayo imaan dhan ma noqonayo waa imaan naaqisa waayo shay weyn oo daacadii iyo cibaadaadkii iimaanku ku ziyaadayay kaa ka nuqsaansan xatىa yatasifa bikada wakada ilaa waay waxaa ku sifoobo iimaankiisi mid dhan maaha waa nuqsaansan yahay ee dee maaha un asl aliimaan iyo xaqiiqadii kolley intan aan yar horeysiiyey axaadiis kaloo noocana inoo dambayso de waana kolley baab keliya wadayiin horena waa ti aynu usoo aragnay iimaan baan kuba jirnaayo ruuxu in shay macsiya uu sameeyo iyo daaco uu kaba tago kol haddii dee tasiiq iyo taasi jiro kabiirad haba weynaateo dee markaa inaan ku gaaloobahayn waa ti aynu soo maray macnaa markaa waa kamaalkii imaanka iyo imaankii dhamaa imaankii macaankaa keenaya uu daaca ka ruuxu macaansado dhadhansado imaankaas baan jirin wey baabudaliil calaa ana min khisaal اimaani wuxuu u baabaysan yahay kolleyna axaadiian baabkan aan kuba jirnaa waa ti aynu soo maray imaanku inuu qowl iyo ictiqaad iyo camal wadayo acmaashuna inay iimaankii kaba mid tahay iimaankii ay kaba mid tahay hore inu taa usoo ogaanay waa maala marka la eego de qowl ahlisunna waljamaca oo dee iimaanka mafhuumkiisa taasa walo de marka islaamnimo lala wade markaa la socde meel lagula sheegayo tasdiiq iyo camalkan waxaa qalbigaa laguma fasiro saynu xadiidkii jibriil ama xadiidkii cumar ibn اkhadaab kuba soo maray marka tana waa umuurihii taas tafsiilkeedii weeye oo acmaalahan aan hayna waa shay acmaal weeye ayaa waxaa markaa axaadiiskii adiladana inooguba imanaya inay iimaankii kaba mid yihiin xalayna waa tan sooba aragnay iimaanku inuu dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan khaslo oo acmaashii khayrka weeye inuu u qeybsan yahay ama kaba kooban yahay laa ilaha illah u sarreyso dhagax dariiq laga qaaday ama wax dadka dhibayo lagama qaadina inuu iimaankii kaba mid yahay iimaankii waana camal dee acmaashaas kaba mida iimaanka mafhuumkiisa uu shamlinayay bal tadna markaa muxuu yahay wuxuu u daliil yahay ama waxa uu baabaysan yahay waa wixii u daliil ahaa calى ana min khisaal اiimaani iimaanka qaybihiisa iyo khisaashiisa iyo shucabtiisa inay kaba mid tahay an yuxiba inuu ruuxi uu la jeclaado liakhiihi lmuslimi walaalkiisa muslimka ah maa yuxibu linafsihi waxa uu naftiisa la jecel min alkhayri khayr oo wixii uu naftiisa la jecel khayr ah macsiyo iyo xumaan hadduu naftiisa la jecel yahay meeshiita loo jeeda maaha khayrkiina markaa shaygii daacada ahaa iyo waxyaalaha dee way lafdiga khayr uu shamlin wixii aan macsiye ahayna waa soo gelayaan oo waxyaalihii kale mubaaxaadka naftiisa laba jeclaa en dee xagga sharciga wax maxduuri aanay kagaba sugnayn oo dhan baa soo gelaya haddaba inuu la jeclaado walaalkii waxa uu naftiisaba laba jecel yahay taas iimaankii bay kaba mid tahay ama khisaashiisii bal wuxuu daliil ahaan baabkiisii waaba kan xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاar qاl xadaثna mحamed بن جعفر waa sanadkii inoogu dambeeyey mid lamid eg qala xadaثna شhuعbaة mحamed بن جعفرna waa gundar baa laqabkiisu yahay haddii gundar halkan uu yimaadiyo ninkan waa islaba mide kolley waa de haatan waxaan filaya kol hadduu inagu soo noqnoqday inaan baranay shuعba wuxu uhi شhuعbaة بن الحajاaج qaala samictu qataadata yuxadiثu caaw weliba dhammaanba waxay noogu sugnaa intaan arag samictu qataadata yuxadiثu waa ka halkan in xadiidkii isaguna samictu marka la eego ثaلaث man kuna samictu qatاadata yuxadiثu can anasin qataadana kolley waxaa lagu yaqaanaa waa dadkii tadliska adigu ama mudalisiintii buu kaba mid yahay kolley weliba dabaqadooda saddexaad ayuu kaba mid yahay oo dadkan dee kolley tadliskooda aanu yaraynba qaacido guudna waxay tahay ba ruuxu hadduu mudalis yahay hadduu dee caddeeyo samaac uu cadeeyana waa la aqbalaa haddii kalena kolle xadiidka waa laga joogsadaa de xadiidkii maha imika saa in waa laga joogsanaya bal samaciisa loo baahanaya marka tadliis jiro imika axaadiian lakin waxaan wada aragnay de isagoo de imika wada sheegayo uno barhkooda waxay nooguma sugnayd isagu yuxadiu cibaaradan waa suurtagal can anasin buu ka warramayo isagoo can isticmaalay lakin mid baa jirto de isku yar baraarujinina caaw si a u ogaataan qataada tadliiska haba lahaado he ninka shucba la yidhaaho oo nin imaamo ah raggaa dee naqdiga iyo taas sharxigana raggii dee aada usii waasiciyey ba ahaa jaanibkaas sheekhyadiisa ka tadliiska lagu yaqaano kama aqbali jirin kama warin jirinba waxay tadliisiyaan marka culimadu maxay yidhaahaan qataada xataa haddaanu samictu aanu odhan ama xadaani odhanu can fulan yidhaaho kol haddii shucbo uu warinayo isaga iyo abu isxaaq iyo ragga lamidkae dee uu isagu kaba wariyo kol hadduu shucba meesha ninkan ka warinayo tadriiska lagu yaqaanay ma baahan samaac iyo uma baahaninba inaan doondoono sababta waxa weeyaan sheekhadiisa kama xambaari jirin kama warin jirin waxaan waxay maqleen aanu ahayn oo taas kama xambaari jirin marka xadiidkii tadliiskii haddii suuradii tadliiska dee ama lagu diidi jiray nin mudalisa oo sanadkii kuba sugan yahay lakiin ninka ninkaa ka warinaya shucbo yahay khalaas waa inaga ka filaaday waayo dhowr nin baana ay tiriyeen oo qataada kaba mid yahay u idhaha kuwa tadliiskoodi waan idink ana idinka kaafiyey marka muxuu yihi can anas bni maliki can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa yuؤminu axadukum waa kii imaka cibaaradii aan soo sharxay un imaka marka xatىa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhihi walaalkii aw qaala lijaarihi muslim bay halkan dhacday abucagawane msadkiisa ama mskrjiisana way dhacdeen lakiin bukhaari shaki kumuu sugnayn waa shaki xataa yuxiba liakhiihi unbaaba kuba sugnayd bukhaari taasaa kuba sugnayd lakiin muslim bay cibaarada dhacday mskrajka abucawaane iyo xataa yuxiba liakhiihi walaalkii ilaa ula jeclaado aw qaala lijaari ma yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jecel yahay dee khayr iyo daaca kolley laftiga khayrna saxiixeyn may dhicin meelo kala dhacaba waana maqsuudkii marka ilaa waxaa naftaada wanaageedla jeceshahay ruuxan walaalkaad laba jeclaato waxa weeyaan iimaankaagi ma taab noqonayo dee ruuxa taa laga helayna waa ruux xasad ka tegey iyo waxyaalahaas kaba dheer oo bal matalan dadkii walaalihii ee muslimiinta ahaa walaalkana maha walaalkii dee aabihii hooyadii ay dhaleen waa walaalkii muslimka ahaaye waa ruux markaa qalbigiisu ka nadiif yahay amraadii iyo adwaadii qalbiga xasadkii iyo waxyaalahaas kaba mid aha ka nadiif ahaa haddaba ilaa taa lagaba helo ruuxa imaankiisu ma dhama oo markaa jacaylka walaalka la jeclaanayso wanaag iyo waxaa naftaada la jeceshay khisaashii iimaanku kaba mid yahay marka haddii taa lagaa helo dee horta qaybta haddii meel kale aanay nuqsaami kaba iman khasladaa waad buuxisay haddii khasladaasi aanay kugu jirin imaankaagi waa dhiman yahay imaankaagi waa dhiman yahayo waayo de waa cibaada tani walaalkaa ood la jeclaata waxaad naftaada laba jeceshahay maxabadaa dee dadka muslimiinta iyo ulfadoodu waa shay aad iyo aad u weyn marka iimaankiibuu kaba mid yahay oo haddii aan taa lagaba helinna iimaankii ruuxani waa dhiman yahay وxdثnي زهير بن حرب qال xdثna يحيى بن سعيد wa يحيى بن سعيد القطان imaamka weeye معروفka عن حuسين المعلم عن qتاadة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حuسينkii معلمka ahaa koلey المكتبna way yidhahan wa isla معنى مكتب iyo معلمna حuسين iبن ذكوان ba la yidhaahaa waana nin marka la eego dadkii atbaacu taabiciintii raggoodii ugu horeeyey kaba m kaba mid ah de sikaara taabiciin xataa de saxaabadii qeyb waa soo gaadhayba ama raggii dambe e lakin waanu laba kulmin une xusein المعalim xusein iبn dakwan عan qataadata عan anasi عan النabiyi slى الlahu عalيه wasalam qaala wاladii nafsii biyadih ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahay laa yuؤminu cabdu adoon ma rumaynayo xatىa yuxiba lijaarih aw qaala liakhiihi waa ti imika xadiidkii un imaka aan kala soo baxnay ma yuxibu linafsi naftiisa wuxuu laba jecel yahay baabu bayaani taxriimi iidaa ljaar aadaakani baabu bayaani taxriimi iidaa ljaar jaarka dhibitaankiisa la dhibo xaaraamnimadka ay xaaraam tahay caddayntii la caddaynayey ayuu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri جamيعا عan ismاعيil بn jaعfari qaala بن أyuba xadaثna ismaaعiilu qaala sanadkun yar eegta cibaaraadku maan yar eegeynaa caliي بن xujrina waxaad mooyi de inaan hore usoo maray waa nin laakiin ثiqa ah oo xaafid ah oo dadkii atbaacu taabiciintii rag qolooyinkii ugu dambeeyey kaba mid ahaa kolley waa nin mucamaro de cimrigiisu dheeraaye saddexdood markaa sheekhe uu wada leeyay muslim ayaa ismaaعiil ibnu jacfar nin la idhaaho ismaaعiil ibnu jacfar ibn abi kaثiir oo ansaar buu ahaa waa nin atbaacu taabiciinti oo hiqa isna ninkaasay saddexdooduba ka wada warinayaan laakiin yaxya ibnu ayub ba cibaaradiisu maxay ahayd xadaثana ismaaعiilu waa ismaaعiilkan aan hayno malaa kuwa kale cibaaradooda ka duunayd oo ama can ismaaعiil bay yidhahen ama cibaaro kale kaba cabireen ismaaعiil markaa wuxuu yihi ibn abi ibnu jacfar qaala akhbarani اcalaa عن أbيه عن أbي هريرةa أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم على بن عبدالرحمن عن أbيه عن أbي هريرة horaynu san usoo maray mslimna kole waa نسko uu wax ku wariyo oo de clى بن عبدالرحمن عن أbيه عن waxa weeyaan أbي هريرةa mslim نسkadu saa uguma sugna bخaarي uguma sugna waynu soo aragnay clى بن عبدالرحمن iyo أbي عبدالرحمن markaas waynu soo wada aragnay abihii baana san hore usoo sheegay xagga iتقاanka iyo ثiqanimada abihii baa kaga heer sareeya clى wuxuu yihi abu hurayra ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi laa yadkulu ma gelayo aljanata jannada ma gelayo man shaksi laa ya'manu aanu aamin noqon jaaruhu ruuxan la deriska ah ama la jaarkii fawaa'iqahu sharkiisa iyo dhibtiisa oo ruuxa jaarkiisa uu sharka uu leeyahay af ha noqoto adin ha noqoto waa dhibkiisa iyo sharkiisa iyo waxa uu ka aamin noqon waayo ruuxaasi janno ma gelayo taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayhi ee kolley jaarkuna xaq aad iyo aad u weyn buu leeyahay oo dee waanay inooba dambaysaa oo waxyaalo kalena way noo dambeeyaan xagga amar la amray in jaarkii la karaameeyo loo ixsaan falo oo loo samafalo ilaahayna waa ta qur'aankaba suurat nisa iyo bal matalan taas uu inagu amray isagoo cibaadadiisii iyo iyada bal matalan uu raaciyeyba dee ciddii loo ixsaan falaye jaarkii kii dhowaa iyo kii dheeraaba intaba qur-aanka watay noogaba sugan tahay haddaba ruuxa bal horta dee waxa ugu horeeye ruuxa laga doonayaa jaarkiisu inuu ka amaan helo weeye marka taas la gaadho ay markaa la helo ayaa haddana waxay noqonaysaa jaarkii in loo ixsaan falo oo loo samafalo ee ruuxa bal iska daa inuu u samafalo ee jaarkiisu uu dhibkiisa ka badbaadi waayey waxa weeyaan janno ma gelaya macnaa waa dembi kabiire ah oo weyn jaarka oo waxa weeyaan kaa aamin noqon waaya taas oo kale xadiis baa wuxuu kuga yimi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh haweeney looba sheegay haweeneyda maxaa loo sheegay waxa la yidhi waa haweeney waxay sheegeen salaadeeda badan soomkeeda badan sadaqadeeda badan maxay raaciyaanse laakiin jaarkeeda ayay afkeeda kuba dhibtaa xadiidka waxaa ku yimi hiyo fi waa ahlu naar taasi haddana haweeney kalea la sheegayo salaad saasa ma laha soom ma laha de waajibka way ilaalisaaye sunaha badan ay tani laba imanaysay waxay sadaqo ula baxdaa bay dhaheen de tasaddaqa aswaaran min caqd waa caanahoodii ama waa ciir la fadhiisiyo biyo inta laga saaray dee dhagaxoobi jirtay oo aqadka taa la odhan jiray mudday iska haysan jireen oo marka dambena dib un bay caano ugaba dhigan jireenba taas baa goboladeeda dee marka ay adkaato oo la jejebi goboladeeda dee aswaar iyo ama sawr oo magacii dib oo kale taasay dee la baxdaayo dadka aan haysan iyo ayla intaasaabay sadaqadeedu ay tahay tiina wuxuu hi waa ahlujana oo kale macnaa markaa jaarka dhibtiisii ayaa waxay keentayba dee arrinkan haddaba ruuxaas dee janno ma gelayo xadiid kolley axaadiistii hore aynu soo marray aynu kitaab ilimaan ama guud ahaan aan soo maray ruuxa muslimkee imaanli hadduu dembi kabiira alla imanayo bal musirli uu ku yahay isagoo dembi kabiirada ahayd ka toobadkeenina uu dhinto waxaynu soo maray inuu yahay taxta almashiica uu kuba sugan yahay <coughs> ee haddii ilaahay doono waa ka cafiyayaa dembigiisii oo ilahay baa yihi in allaha laa yakfir an yushraka bih wayakfir maa duna dalika liman yashaa hadduu doonana waa u qaban laakiin waxaan soo maray dee in haddii looba qabto loo ciqaabuu naar galo ugu dambeyn naar laga soo saariyo koladuu mwaxnimo ku dhinto waa tii axaadiistii badnayd ee jaanibka aan kuba soo maray iyo wixii kuba tacalluqsanaa bal xadiidkana de kuwaasun baa inoo fasiraye eh, waxa weeye horta janno ma gelayo oo de waa haddii wixii aanu ka toobadken inuu saa kuba dhinto waa ruuxan horta jazihiisaa tan ah waayo waa mutay inaanu janno gelin eh, ama waxaan odhanaynaa de macalfaa'iziin baanu gelayn kol hadduu muwaxidnimo ku dhintay oo haddii dembigiisii loo qabto waxa weeye jazihiisaa tan ah oo markaa laba mid un buu kaba dhexeeya inde haddii ilaahay kaba cafiyena bal haddii marka hore lagaba hakiyana waa geli haddii dee aan lagaba cafin oo loo qabto dembigan idal jaar waa dembi kabiire ah oo dembi kaleba aanu lahayn ka leeyahayno oo looba qabtona dee marka dambe kolley maalkuu noqone laakiin xadiisku wuxun buu laba mid yahay ama dee si guud umuuraha caynkana looguma fasiraa dee nusuustii waa la iskuma fasiraaye dee jannadii ma gelayo ama macalfaa'iziin baaba la odhan ama jazihiisa taas ah walow dee uu yahay xukumkii ruux muwaxid oo isagoo dembi kabiira la imanaya dhintay tii uu yeelanayo laa yadkul jana man laa yaman jaru bawaa'iqah baabulxasi isku borintii baabkeedii weeye calىa ikraam اljaari jaarka oo la maamuuso la xurmeeyo loo ixsaan falo borintii la iskuba boorinayey iyo wadayfi martida oo iyadana la karaameeyo si fiican loo sooriyeeyo ciddii kusoo martiday iyo waluzumi samti aamuska oo la laazimo oo wixii dee aan khayr ahayn ee kolley dhici karta xataa hadduu mubaax yahay wax kale u jiidi karaaye lagaba aamuso ilaa can اlkhayri wixii khayra uun mooye وكون ذلika mذkuurka ka lasoo sheegay dalikadu imika ikraam اjar dayf iyo lزum sabt baan haynay marka waa madkuur ahaan baan ugu celinaynaa waxaa imika madkuurkii halkaa lagu soo sheegay kullihii dhammaantii ahaanshaha uu yahay min اimaani iimaankii uu kaba midayay intaas u wada baabaysay manaa boorintii laisku boorinaya ikraam اjar dayf iyo lزum sabt iyo inay khisaashaa saddexda jaarkoo loo ixsaanfalo dayfkii oo iyadana ama martidii oo la sooriyeeyo oo la iyagana la maamuuso aamuskii oo wixii aan khayr ahayn lagaba aamusa qaybihii iyo khisaashii iimaanka iyo shucabtii iimaanka iyaguna kaba mid yihiin intuba shucabtii iimaankaay kaba mid yihin bal umuurahaasaa baabku u baabaysan yahay xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أنbأna بن وهب qال أخbarnي يuنس عن بن شhهاaب عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن أbي هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم xadيثka sanadkan dhamaan waan soo wada aragnay iبن وهبna waa habeenkii imaamkii dhaweyd habeen dhaweyd kasoo waramaynayba dee waxyaalo isaga markaa cabdاللahi بن وهب yuنuskuna yuنس بن يزيد الأyli oo iبن شhهاaب kaba wariyo asxaabtiisii waaweyneed kamida iyo iبن شhهاaب iyo dhamaan waan soo aragnay iyo in cabdiرaحman iبn cوf abu salamahan bal fuqahadii madine kaba mid ah calى axad اaqwal wuxuu abu hurayra yihi can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslم qala anahu qaal man ruuxa kaana aday yu'minu ku rumaynaya bilahi ilaah iyo walyوم اaakhiri maalinta dambe ilaahay rumaysan rumaysanna maalinta qiyaamo waxay maalinta had iyo goorna dee yu'minu bilahi walyوم اaakhiri waa la israaciyaayo ee rumayntii ilaahay la rumaynayeyna ruuxii waxaa kaba dhalanaysa in wixii ilaahay ku amray aad la timaadid wuxuu kaan yahayna kaba dheeraatid maalintaa dambena ruuxa yaqiinsan ee rumaysanay waa maalintii laysa soo bixinaye laisxisaabaye layska abaal waa yoomka wixii uu geystay ruuxa laga abaal isaguna yaqiinsan dee ruuxa taa hagaagu yaqiinsan ee rumaysanaa maalintaa wuxuu ku badbaadayo ku dadaalaa wixii ku halaagsamayna waa kaba dheeraadaaye falyaqul ha yidhaaho khayran khayr ha yidhaaho aw liyasmut amase ha aamuso oo bal wixii marka uu hadal doono bal ha fikiro oo ha u fiirsado haka fikira hadalkiisana hadduu waxani uu yahay shay khayra ama shay waajiba ah ha noqdo ama shay manduuba ah ha noqdee wax khayra uu yahay ha ku hadlo haddii laakiin aanay u muuqan waxani khayr inuu yahay dee ha ka joogsado kalaamkii marka hadduu dee u caddaato inuu shar yahay sa isagoo xaaraam ama uu yahay makruh haba iyada taasi de waaba wax macruuf oo la garanayo in laga aamusayo ruuxii muslimka hadduu xataa mubaax yahay mustawa darafayn ee kolkol hadalkan mubaaxa ee ruuxa iska uu iskaga hadlaya marka dambe wuxuu ujiidaa un waxaan mubaax ahayn buu ku ridaa oo tiibuu wasiilo uba noqonayaaye bal wixii aan khayr ahayna kaba aamuso sheekuna halkan <laughs> wuxuu soo qaadidaya ilahay qowlkiisa ma yalfidu min qowlin ila ladayhi raqibun catiid oo wax alla wixii ruuxu kuba hadlo cid dee xaadira ilaalinaysana waa labada malag jooga qoraya oo wuxuu kasoo noqonaya selafkii iyo culimadii inay isku khilaafeen tr miyaa la wada qoraya lafdiga dee qawlin waa nakiro siyaaqu nafyi dhacday oo siyaaqu nafyi kuba sugan bal mintii minina ay la socoto oo halkan nas bay ku tahayna mintu markay suurada nakiradu ay dhacdeen mintan iyadoo siyaaq nafyi kusugan mintana ay laba timaado inay dee cumuum faa'iideyneysa nas bay ku tahay sariixa daahirun kuma aha ee cibaaradu waxay keenaysaa qur'aanka wax kasta oo uu kuba hadlo in loo qorayo oo raqiib catiidi uu diyaar u yahay marka wuxuu kasoo noqonayaa in selafkii miyaa la wada qoraya wax kastoo addoonka uu kuba hadlay oo aayadda daahirkeedu siuu yahayba mise xataa mubaaxba haba noqdon ajri loogaba qorinba ciqaabna yaanu lahaaninba waa aayadda cumuumkeeda mise wixii dee sawaab iyo ciqaable un waxa la qoraya uu yahay wixii aan sawaab ka imanayn ama ciqaabi kaba ratib ahayn lama qorayo markaa ka dambe ee ah wixii sawaab ama ciqaab leh ayuun qorayaan ibnu cabas iyo qolooyin baa kuba tegey lakiin qolooyin culimada kamid oo caam yeelaa way jiraan wala yidhaahdo marka dambeda waa lakala shaandhaynayaayo wixii sawaab iyo ciqaab laha un baaba la wixii kale waa la iskaba daadnaya dee saasay daa iyo loogama soo naqliya xataa taha uu ruuxu taahayo markaa uu xanuunsanayo waa la qorayaa taasna way qorayaan walow dee aanay kuba tacalluqsanayno imaam axmed bay soo naqliyaan isagoo de waktiyadaa u xanuunsado taahi jiray khaasatan weliba maradumowdkiisii ba ayaa aharka hadalkaa daus loo soo naqliyey waana nin taabici o daayey taahina ma taahina ila kaba dhimanayna <clears throat> bal markaa waxa weeye ruuxi khayr ha ku hadlo ama ha aamuso waman ruuxi kaana aday yumin bilahi walyawm اaakhiri mid rumaysan ilahiy maalintaa dambe falyukrim jaarahu jaarkiisa maxalu shaahidka dee intuba way uwada baabaysnayd jaarkiisa ha karaameeyo ha ixsaan falo oo waxa ugu horeeya waa dhibkii horta dee dhibkiisii ha ka daysto dabadeedna ha ixsaan falo wixii uu kolba karayo waman ruuxi kaana ada yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu martidiisa ha karaameeyo ciddii soo martiday ama miya ha noqota ama magaalo wado bacdigood miyiga un ku khaas yeelano yidhah magaalada dee cunto la iibsadaa la helaya meelo lagu dego fanaadiq xataa halkan ay fanaadiq iguba suganto de waa lafti waktigaa horeba la isticmaali jira la helaya asalays ay dhaheenba laakiin kolley dee laftigu waa caam oo ruuxii dee martid ahaa bal in la karaameeyo oo de kollayna umuuro kuba tacalluqsan taasi way noo dambaysaaye halkan khasaashii iimaan ahaan un laynoo tirinaya xadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana abulaxwasi can abi xasini can abi صaalixi can abi hurayrata dhamaan sanadkan waan soo wada aragnay kaley dee ma garan kara haddii la yidhaho bal abulaxwas waa kuma abi xasinna bal waxa weeyaan magaciisu muxuu yahay dabdigiisuna de waa kana cid kaloo la wadaagsatay ma jirtaa ma garan karo cid xusuusan iyo cid lakin horta waan dhaafaya abulaxwas abi xasin naxado ay fadxisantahay san horeba usoo ogaaneen qaala wuxuu yihi abu hurayra odhanaya qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam man kana yuؤminu biاllahi walyوم الآkhiri falaa yuؤdii jaarahu jaarkiisa ma dhibayo ama yaanu dhibin halkan sida ii taale kolley waana idin taalla baan filayaa waayo usushii bay dhacday haddii xataa wax ka duwan ay dhacaan usushii kitaabku saa kumay sugnayne nooc islaax bay noqonayaan macnaha waxaa taalla un yu'diisaan aqriyay oo ya-baa dee daalka kaba dambaysa taas weeye waxaa kaloo in muslim dee kutubta aan mslim ahayn laguma dabdiyey halkan oo lagu wariyey falaa yu'di jaarahu labada wejna waa wada صaxiixun uno riwaayadan iyada aan mslim ahayn e waa la naahiye weeye waana ta dhow ee daahirka ah oo dee carabka uma degdegayo laqmadina ayoosan kuba laqmaynayno jaarkiisa ayaanu dhibin ficilkii markan uu marfuuca yahay taas wuxuu majzuum ku ahaa xarfu cilihii oo lagooyey maka san oo kale marfuuc u yahy waana sida muslim kuma sugan laadan baa naafiya noqonayso manaa laakiin nafyiga halkani bimacna nahyi weeye bal maka ka xeel dheeraanaya nahyigii oo ruuxa caynkaase man kana yumin bilah walyawm اaakhiri falaa yudiyi ma dhibayo jaarahu jaarkiisa ma dhibayo marka waa khabar ahaan nafyi buu noqon lakin waa ka xeel dheer yahayba nahyigo nahyi baa loogaba jeeda macnuhuna waxa weeya falaa yu'di jaarahu jaarkiisa yaanu dhibin waman ruuxii kana adi yumin bilahi walyawm اaakhiri falyukrim ha karaameeyo dayfahu waman kana yumin bilahi walyawm اaakhiri falyaqul khayra khayr ha ku hadlo oo ha yidhaho awliyaskut xadiiskana waa kaa imaka unaan sooba maray وxadثna isحاq بن ibrahim qال aخbarana عيسى بن yuنuس عan الأعmaشh عan abi صاalح عan abi hurayrata waa xadiiskii unba inoo soo noqonaya ee ruwaadii unba ay qeybay un isyar bedeleen isxaaq ibn ibraahimna waa ina rahaweyh waata inaguma badan yahay ciise bnu yunus ba waxaan filayaa inaan horena inaan usoo aragnay waan filayaa lakiin insha allahu tacaala habeen kale ayaan waxoogaa yar ku yar joogsan doonaa tarjamadiisa haddii la yidhaaho waayo marka la eego de waa qiimihii uu lahaaba iyo de bal umuurihiisa sidaan wax ugaba ogaano waana atbaacu taabiciintii kamid oo ciisa bn yunus ibn abi isxaaq baa la yidhaha kolleyna waa qoys baa inoogu sugan marka la eego muslim iyo bukhaari iyo kuwa soo noqnoqdo awowgood ba abu isxaaq asabici waa nin taabiciintii kamida oo dee markaa xadiis badnaa siqo ahaa cmr بن cabd لlahi الsabic abu isxaaq الsabici ku shuuroobay marka yunuskana isagaa dhalo isaguna riwaayaad waa leeyahay waxaa markaa yunuskani wada dhalay laba nin oo iyaguba iqaat ruwaad kaba midoo waa ciisahan aan hayno iyo nin kaleo israa-iil la yidhaho la yidhaha xadiidka awowgii sida faatixada oo kale ayuu uhayn jirayba ama uhayayba israa-iil oo ciisahan bay walaalayeen bal ciisahan markaa insha allahu tacaala mar kale ayaan sheegi doonaa lakin waa atbaacu taabiciinta oo waxaan taa u leeyahay waa ninka caalimka iqada ah waana dadka bal matalan la eego cilmigoodii aahaartii ay lahayd iyo camal ahaan aad iyo aad ugaba muuqday ee dee xaggaas kaga socnaa dadka kale can ilacmashi acmashna waa inagu soo noqnoqo sulayman ibnu mehrani waa nin sikaaru taabicana siyabu arkay dee wax sidaas oo dee saxaabo kale o arkay ma jirta acmash sulayman ibnu mehran can abi صaalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baa yihi waa bimili xadiiثi abi xasinin abi xasin xadiiskiisi makaan kaba soo baxnay غayr anahu qaala falyuxsin ilى jaarih abi xasin xadiiskiisu muxuu ahaa marka hore abi xasin wuxuu ka warinaya xadiidka abu صaalح riwaayada hore ibnu shahaab iyo iyaguna xadiidka naftiisu bay waana xadiid abi hurayre lakin duruq kalay ahayd labadan dariiq baa ku kulmaya abu صaalح bay ku kulmayaan abu xasin cثmaan iyo acmash sulayman ayaa labadooduba abi صaalح kaba wariyay marka laftigii aan kusoo aragnay muxuu ahaa falyukrim taas waxaan kusoo aragnayba marka falaa yu'di jaarahu bay cibaaradu ahayd ama falaa yu'di jaarahu halkaa bedelkeedii ayaa muxuu yihi falyuxsin ilى jaarihi waa intaas waana dee taasuno himbal dee jaarkiisii tanaa kasii yar dee khaasanaanaysa jaarka ha u ixsaan falo ha u samafalo taas xadaثna زhayr بن xرb ومحamed بن cabdاللahi بn نmayri جamيعا xaliin iyagoo dhan oo labadooda buu mslim ka wada maqlay can ibni cuyaynata wa sufyaan qaala بnu نmayrin ina نmayr ba wuxuu yihi ina numayrku waa maxamed oo aabihii buu u tiiriyey aabihiina dee isaguna waa nin siqoynu kitaabka kusoo aragnay oo cabdullahi ibnu numayr wuxuu yihi ibnu numayr waa maxamede xadathana sufyaano oo ujeeddadu waxa weeyaan zuhayr iyo maxamedba xadiidka sufyaan ibnu cuyeyne ka wada wariyeene malaa waxaa la arkaa zuhayr inay cibaaradiisu ahayd can ibni cuyeynata ibn markaa numayr isagu muxuu yihi xadathana sufyaanu can camrin wa camr ibni dinaar anahu samica naafic bna jubayri naafic bna jubayr bn mطcim waa laga yaaba inuu soo maray o waa abihina waa صaxaabiba waana nin iqo dee markaa quraysh oo taabiciintii kaba mida oo yukbiru waramaya can abi shurayxin اlkhuzaaciyi waa saxaabiisna asxaabtii rasuulka kaba mid oo kunyadiisan iyo nisbadiisan kuba shuhuroobay magaciisa khuwaylid ibnu camrin way yidhaaheen cabdالرaحman way yidhaaheen camr ibn khuwaylid way yidhahen kale mqadimadii waan kusoo aragnay qaybaheedii ugu dambeeyey wuxuu yihi ninkaasi an النabiya slى الlahu عalيه waسلم qaala man kana yuؤminu biالlahi واlyوم الآkhiri falyuxsin ilى jaarih jaarkiisa ha u samafalo وman kana yuؤminu biالlahi واlyوم الآkhiri falyukrim ضayfahu وman kana yuؤminu biالlahi واlyوم الآkhiri falyaqل khayra aw lyaskut waa xadiiskii da imakaan kaba soo baxnay baabu bayaani kowni nahyi can الmunkari min الإiman wuxuu u baabaysan yahay ama baabu bayaani kowni nahyi nahyiga can ilmunkari munkarka la nahiyaa min aliimaani iimaanka inuu kaga mid yahay oo isaguna khusaashii iimaanka kaga mid yahay bal caddaynteedii buu baabkeedii yahay waana aliimaani iimaanku yaziidu wayanqusu inuu ziyaadayo nuqsaamayo oo dee daacaadka waa ku ziyaadaya waana macaasidii iyo daacaadka oo la yeelaysiina waa ku nuqsaamaya bal iimaanku taa inuu yahay waana dee masaa'isha aan markii hore iimaanka kusoo ogaanay waana alamra bilmacruufi wanahyi can ilmunkari waajibaani macruufka oo la isfaro iyo munkarka oo la iskaba nahyaa labadooduba inay waajib yihiin adag taas buu baabkeedi yahay de xadiثna way noo iman doontaa hadii ala idhaaho welibana qorooyinkiina شhaرح haysta nawwي رaضي الlahu taعالى عanه وأرضاه xadiidkan ama khاaصatan de xadiidka inoo soo socda marka uu شharxayay masaaئل kala duwan oo baabkan ah الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ayuu bastiyey si fiican ugaba hadlay dee masaaishana ma qabqaban karayno oo de bal taas oo kale lakin waxaan leenahay qolooyinkiina sharax haysta fawaaid badan ba halkan kuba sugan baabkana khaasatan waxyaalihii laba yidhi ama umurihii ugu muhiimsanaa waa soo arooriyey isagoo dee culimadii kaba soo hor kasii horeysayna ama si guud culimada ugaba soo naqliyo dhowr goor buu qaala alculamaau qaala alculamaau qaala alculamaau oo dhan ama se dee kuwa gaar ah de abulxasan ilmawardi iyo kitaabkiisa alaxkaam sudaniya iyo rag kale bal matalan saas ha kaba soo naqliye adugu waxaan leenahay waa waxyaalo mufiida fawaaid badan buu kusoo naqliye lakin kolley de waa in dee aan waxba laga tegin oo la daalaco ciddii kitaabka haysatay ayaan imaka umuuraha imaka matiga iyaba axaadiث maneegya xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna wakic can sufyaana وxdثna محمد بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شعبة kilاahma عن qays بن مسلم xadيiثkii xagga hore ayuu laba dريq yeeshay marka hore مسلم abubكر بن أbي شhayبة ayuu kaba wariya abuبkrna wakiع wakiع baa سفyاan ka warinaya سفyaankana waa سفyاan الthawrي ee maha سفyاan بن cuyeynihi imakaba aan sanadkii kan ka horeeyey inooguba sugnaa arina waa jiraayo labada سفyاan e way kala weynaayeen saa labada xamaadba u kala weynaayeen oo xamaad ibnu salama ka yar horeeyey ee muddana way udhexaysay labaatan iyo sanadood haddana kama badnayn geerida sufyaan thawri iyo sufyaan ibnu cuyeyna sudameeye way u udhexaysaybo sufyaan baa ibnu cuyeyna dambeeyey walow xagga kale haddii la arko dhici karta inaanay dee tobaneeyo sanood ama wax ka badan aanay kala weyneynba marka waxaa jirta saan labada xamaadba kusoo sheegnay labada sufyaanna sheekhyana way la wada kulmeen rag badanna iyaga way la wada kulmeen markaa kolkol ishkaal baa yar yimaada aan la kala garan marka san oo kale sufyaan u dhaca sanadkii ma sufyaan ibnu cuyeyna mise waa sufyaan thawri laakiin aimadu hadday noqoto kutubtoodan taraajimta ee roon roon sida dee taadiibulkamaal iyo kuwa isaga mukhtasaraadkiisa iyo dee kutubtan kale bal taraajimta ee baabkaas sida siyar aclaam nubala iyo hadday noqoto mصطلحo kale halka mهmlka markay kutubta rooroon sa dee alfiyooyinka iyo bal mثalا tdriburawi oo kaleo halkan ku yar fiican iyo rag badan bay yar tiriyaan oo lagu kala soocsooci kare lakiin waxa ishkaalku yahay markay sheekheena la wada kulmeen talaamidana raggii la wada kulmay ahayd baa aan la kala saarine bal waxaa yar jirtaa kolley dahabi cidiina siyar aclaam nubala iطilaac u yeelan karta mujaladka toddobaad صafaxaadka ugu dambeeya ama safxada ugu dambaysa labada safxe ugu dambeeya kolley daabit fiican baa jira oo marka hore waa xamaad ibnu zayd tarjamadiisa socotay wuxuu ka soo hadlay labada xamaad iyo waxyaala lagu kala saari karo tibaa dee ta nadiir ahaan ama dee ifaade ahaan istidraad ahaan baa labada sufyaanna uu soo geliyey waa ishkaalku waa yimaadaan e lakiin bal waxyaala halkaa kuba sugan waxaa kaba mida sufyaan thawri rag baa jira intay la kulmeen sufyaan ibnu cuyeynaha laba kulmeyne laakiin isaga xadiidkiisa badsaday oo rag waaweyn oo dee sufyaan baa isku da oo noqon karaan sufyaan ibnu cuyeyna isku wakti noqon karaan marka raggaasa wakiican aan hayno maxamed ibn yuusuf alfiryabi nin la yidhaaho abu nucaym fadl ibnu dukey ragga caynkaasi markay sufyaan iطlaaqaan hadday sufyaan ibnu cuyeyne ujeedaan way magacaabaan lakiin hadday iطlaaqaan oo kale sufyaan yidhaahaan waa sufyaan thawri ninkay ujeedaan markaa wakiic oo kale hadduu de inaka kale way sheegayaan lakiin markay sufyaan waa sheekhay badsadeen inay laazimeen raggaa waaweynaa en sheegaya abu nucaym kolleyna daabitka waa meeshaan idin tilmaamay mujaladkaas waa muhim weeye faa'iide muhim umuurahan kala saari karta waxaa leedahay bal wakiic hadduu idlaaqo baan imika tan ka soo wada wakiic hadduu sufyaan iska idlaaqo oon wax kala raacin sufyaanku waa sufyaan thawri ka kale maaha xa marka maxay tahay sufyaan iyo shucba imaka meeshii imaka muslim nin sanadka kooda saddexaad ba ah way siman yihiin labadooda kilaahuma waa sufyaan iyo shucba waxay ka wada wariyeen xadiiskii can qays ibni muslim can dariq ibni shihaab labada qays ibni muslim oo ninkaas ninkaas qayd muslim oo taabiciya ah, wuxuu ka warinaya dariq ibnu shihaab isagu bal matala waaba saxaabi laakin dee saxaabi kalea meesha inooguma sugan وhada xadيiث abi bakrin marka muxuu tan leeyahay mslim abubakr بن abi shayba laftigiisii way kan aan soo wadaa wahada xadiiث abi bakr waa sheekiisii abubakr بن abi shayba waa laftigiisii baan soo wadaa bu leeya qaala wuxuu hi marka xadiiska way wada wadaadsadeen e, lakiin laftiga uu soo naqlinaya laftiga abubakr بن abi shaybe wuxuu yihi markaa bariq awalu man shaksigii ugu horeeyey oo bada-a bilaabay bikhubaةi khudbada ku bilaabay yom alciidi maalinta ciidda qabla salaati salaada horteed marwaanu marwan buu ahaa oo ujeedada waktigii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo khulafadii raashidiinta ahayd waktigoodii afartii khulafada san imika aan yeelay hada maanta waxaan filayaa in guud ahaan aanay arrintaasi jirin sunnihii lagu wada camal falo oo dee salaada lagu bilaabi jiray salaada ciidda khudbadna way dambeyn jirtay bal de waxaa rasuulka ilaahay xadiis inoogaba yimi inuu isagoo khudbaynay marku salaadii dhamaystay yihi waanu hadlayna ama waan khudbaynayaaye ruuxii doonaana ha fadhiisto dee rasuulka ilahay nacdi kamay tegahayn kii doonaana ha iskaba kaco rasuulku taa u fasaxay oo dee maaha un salaadii ciida inay la mid tahay dee daruuri ilowba ilow si ciiddu ay ugu hagaagto salaadii ugu hagaagto in khudbadii la dhegeysta lakin dee wacdigan iyo waana in laga kaca maahe haddaba markaa dambe maxaa dhacay marwan waktigan madine ayuu waali kaba ahaa waana waktigii mucaawiye oo mucaawiya markaa isagu ahaa amiir اlmؤminiin laakiin madinu isagu waali ka ahaayuu maamulayey waana marwan ibn اlxakam cثmaan ibn cafan bay ilmaadeer ruma ahaayeen <clears throat> ama de ahaayeen ninkaas oo waari ah ayaa isagu muxuu sameeyey khudbadii buu horeysiiyey inay dadku salaada tukan ujeedadiisna waxay ahayd un dadka markuu dee salaada ka baxo waa la iska dareeri jiray kolley dee inay ma aha sidii khilaafadii raashidada ahayd waxyaalo kala duwan baaba soo geliyo khudbadii dadku marka salaada ay dhamaystaan markaasaanay cidba ufadhiyi jirin ama cid saasoo fadhiyeysay aanay jirin taa markuu arkay ayuu khudbadii ku horeeyey salaadiina waa dambaysiiyey marka riwaayadka qaarkood mucaawiya bay taasi ka dhacday cusmaan bay kolkol soo naqliyaan oo yidhahaan si dadka yar habsaamaya ay usoo gaadhaan buu yeela lakin waxyaalahaas dee sanad ahaan inooma sugnaa waaba kan imaka daariqina leh isaga uhoreeyey faqad markii uu deeta bilaabu iska fuulay halkii mimbarkii uun ayuu faqaam waana madiinaha de eg ayaa faqaama ilayhi rajul nin ba xaggiisii ukacay waa imika alamru bilmacruuf kii way ama nahy can lmunkar faqaala wuxuu hi asalaatu qabla اkhudbati salaadu khudbadda horteed bay ahaatay oo horta salaaddaa lagu horeynaya faqaala marwan ba muxuu ugu jawaabay hadalkan katuri kama hunaalika wixii xagga ahaa ama umuuraha waa laga tegey waa hadalka jawaabtiisa katulika waa laga tegey ma hunaalika waxaa adigu xagga ahay arrinkan aad sheegaysay ah salaada inay horeynaysay khudbaddu dambayso taas waa wax laga tegey faqaala abu saciid abu saciid alkhudri waa joogaa xadiis baana inoo dambeeya de isaga naftiisu uu tadakulay arrinkan lakin aan halkan ahayna de kitaab alciid inooguma imanaya de ala idhaha faqaala abu saciidin ama hada ninkani de kol hadduu taa yidhi waa kan maqli waayey mimbarkii buu iska fuulay bal waa ka hadalkan adag ku hadlay ee yihi arrinka waa arrin lagaba tegey faqad qaضىa ma عalayhi wixii korkiisa dee munkarkii la nahiyayey kelimadiisii waajibkiisii waa gutay wixii korkiisa waa laba yimi axaadiis bukhaari iyo muslim ay inoo dambeeya ayaa waxaa sugnaa marwan iyo abu sacuud oo wada socdo gacmahaba isaysteen ayaa soo gaadhay musalihii oo dee markii halkii laga geli lahaa ayuun baa uu mimbarkii ukacay abu saciid baaba joojiyey oo markaasuu deeta waa iska gundhiyey isaguna isagoo le de waxaanu san u yeelay dadki nooma fadhiisanayaan oo markaa dee salaadii laga baxo ayay iskaba dareerayaan oo intuu yihi de isaguna xadiiskii usoo qaatay bal markaa taasna way dhacdo laba waaqicun baabay kala noqonayaan ama bal waxa weeye wuxuu yihi ama hada faqad qadaa ma caleyh marka muxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqul xaalu ku qawlayo oo rasuulki ilaahay baan maqlay oo leh man ra'aa ruuxa arka minku maxaal u idinka idinka mid yahay munkaran wax munkara arkaa falyugayirhu biyadi wa haddii dee bal markaa gacantiisa ha ku dooriyo oo wixii munkarka ahaa ee uu arkay gacantiisa ha ku dooriyo waa haddii dee bal maalan taas uu makansanayo oy u suurtogelayso balta ha ku dooriyo fain lam yastadic haddaanu karin oo inuu gacantiisa ku dooriyo aanu karin fa bilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo oo de waa isagoo sida ninkani u yihi hadlaba oo wixii bal mثalا sheega taasa ku dooriyo fain lam ystadc haddaanu karin oo dee dhib baaba kasoo gaadhaysa oo bal mثalا taas oo kale hadii uu kari waayo fabiqalbihi falyuqayirhu biqalbi qalbigiisa ku dooriya lakin tagyirka qalbi ee qalbi doorin ma noqonayse macnuu waxa weeyaan falyakrahu biqalbi wixii munkarkii qalbigiisi ka noco dee ruuxu xan ku raaliya ogol yaanu noqon ee xumaantiisa ha dareemo habadnaco qalbigiina ha kaba naco bal taasba waxa weeyaan qalbiga dee doorintiisu taas bay noqon oo macnuhu waxa weeyaan un waa wixii dee markaa karaankiisa ahaa ee uu laba iman karayay ee wixii qalbigii ha kaba diido ha kaba naco wadalika waa arrinkaa qalbiguna waa marka arrintu uu ruuxu gacan wax kaga qaban kari waayo wixii carabna wax kaga ku doorin kari waayo arrinkiisa uu noqdo qalbigii un inuu waxaan ka naco oo dee intu munkarnimo u gartay diido oo uu karho adcafu liimaani iimaanka ka ugu daciifsan waana halkii uu dhahaa dee wa an aliimaana yaziid wayanqas iimaankiisa ruuxa waa daciif weeye aad buu nuqsaansan yahay oo intaa wax ka dambeeya marka la eego hamaraadkii iimaanka ka ratimaya waxba kama dambeeyaanba iimaanka waa ka ugu daciifsan taas buu noqonayaa bu uhi bal xadiidka duruqdiisa kalena way noo soo socotaa halkan sheekhu kolley fawaa'id badan buu si aan soo sheegaya sheegay bal xagga dambe aan ku sheegay baabka baab اlamri bاlmacruuf ya nahyi can lmunkar waktigiisii buu leeyay intiisii badnayd min azmaani mutadaawila dee maanta e, waxa weeyaan waa waxaan faraha kaba qaadne azmaan mutadaawilaha waaba dayacmay intiisii badnayd oo wuxuu leeyahayna waxa ka harsanba isaguna wuxuu ahaa dadkii lagu yaqaanay imaamku eh, waxa wey cidna aan kaba haybeysan jirin ee eh, inuu dee munkarkana nahiyo macruufkan oo jaanibkaasna wuxuu ku ahaa dee qudwo ayuu kuba ahaa marka wuxuu leeyahay rusuum yar un baaba kaba hadhay waana baab weyn oo amarka iyo dee guud ahaanba qiwaamkiisa iyo wuxuu ku hagaagayey ku sugnaanaya uu kuba sugan yahay oo dee khabadku markuu bato ciqaabtii saalix iyo daalix waa wada gaadhaysaa bui haddaan daalibka gacmihiisii la qabana ciqaab baa dee caam yeela ayaa dadkii imanaya eh, bal markaa laakiin fawaaid badan buu meeshii sheegaayo amarkan buu leeyahay amarkani waa amar ijaab horta falyugayirhu waana tan oo eh, waxa weeyaan guud ahaana وuجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر kitaabka iyo سuنa iyo iجماعي umaduba wax kuba xasilay نصيحadii diintana kamid weeye bu leeyahy aيadii qرآaنkeedi عليكم أنفuسكم la de ya أيuha الذين آمنوا عليكم أنفuسكم la يضركم من ضل إذا اهتديتمna taasna wuxuu leeyahy tan ma khilaafsane macnaheedu waxa weeye cinda المحaqiقين haddii wixii laydinku kelifay idinka waajibkiini aad la timaadaan de ciddii kale تqصيirkoodi iyo haddii laydinka aqbali waayey waxba taasi idma yeeleyso oo taasi waxaa kaloo waxyaalaha halkan inooguba sheegayo kaba mid ah ee amarka bilmacruuf iyo hani cani lmunkar inuu fardu kifaayayo haddii ciddee fardigaas uu kuba xasilaa ay u qumto xarisku intii kale uu kaba dhacayo haddii kale la wada dembaabayo <clears throat> waxaa kaloo iyadana uu halkan culimada kaba soo naqlinaya mukalafkii alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar inaanu kaba dhacayn hadduu is ay danigiisii meeshii isleeyahay malaa waxaan waxba ma tarayo laguma maqlayo ee maqalka isaga ma saarna ee ficilkiisii baa saarnaaye isaga inuu sameeyo ayuun waajib ku noqonaysa marka haddii de waxaana korkiisa amarkii nahyiga qabulku korkiisa maaha ayuu leeyahy qabulku ma cala rasuul buu soo qaadanaya arrin kalena uu sheegayaa oo culimadu inay yidhaaheen aamirka iyo naahiga shardi maaha inuu kamil alxaal noqdo oo waxaan uu dadka farayo ama dee nin isagu hagaag ugu dirmay inuu yahay ama waxaan uu diidayo hagaag ugaba dheeraaday eh, lakiin xataa haddii isaga khalal xaggaasi jiro ee amarkiina waa waajib kaleu noqonaya nahyigina waa waajib kale halaba yimaado oo wuxuu leeyahay un laba arimood bay ahaayeen laba shay bay wada ahaayeen mid waa isagu inuu hagaag ugu dhaqmo wixii dheeraan ama ficil midna waa inuu dadkii kale dee gaadhsiiye oo kale haddii mid khalal jiro dee kii kalena ha looga tago lama odhanayo ayuu leeyahay bal wuxuu leeyahayna xagga kale amarkan iyo nahyigani asxaab alwilaayaat kuma koobna liaxad muslimiinba waa u banaan tahay lakiin markay noqoto un xaggan ficilka iyo gacan lagu dooriyo haddii tashiir silaax kaba imanayo dagaal iyo waxyaala ay kaba dhacayaan oo kale dhib ay de kaba ratimayso taas bay deeta noqonaysaa in dee kalaamkii lagu gaabsado lagaba tago haddii tashiir salaax iyo waxyaalahaasi ay kaba imanayaan ee balumur adigu bal fawaaid kalena wadaayo waa aan bal matalan waxa weeye inuu dee markuu aamirkan bal si rifqile uu dadkii wuxuu gaadhsiiyo oo ludfi uu kuba sugayo aqbal keenta iyo adigu bal umuro badan bu wadaaye bal waynu eegan doontaan adcafulimaanna wuxuu kuba fasiray aqalahu thamara xadaثnي cمr الناqd xadaثna abو qrayb محamed بن العلاء qال xadaثna abو معaaوiyةa qال xadaثna الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أbيه عن أbي سعيد الخdري وعن qays بن مسلم عن طارق بن شhاب عن أbي سعيد الخdري bal sanadka u kala saara matni nooma soo socdo marka hore muxuu yihi abu qurayb ayaa abu mucaawiye ka warinaya waa kan abu qurayb kunyadiisi inoo sheega waa imaam muksira axaadiistiisu badan tahay sagaalka lixda sheekna ay wax ka wada wariyaan abu mucaawiyahana waan soo aragnay maxamed ibnu khazim baa la yidhaaha magaciisu waa magac keliya egeg kuwa kale waa xaazime isaga khazim weeye magacu maxamed ibnu khazim nin indhala buu ahaa abu mucaawiyata dariir marka la eegana xertii acmash raggii axaadiistiisa ugu aqoon badnaa ayuu ahaayo kol kol bu axaadiisaha dadka kale uu ka warinayo aanay martabada axaadiisa waa camasha uu ku wariye aanay lahayn eh, laakiin marka la eego waa dadkii aad u dambiyey axaadiiska camash bu ahaa marka maxaa meesha jira acmash wuxuu ka warinaya can ismaaciil ibn raja can abihi can abi saciid waa dariiq haddana acmashun baa warinaya can qays ibni muslim can dariq ibni shaab can abi saciid noo macnaa acmash baa laba sheekh leh mid waa ismaaciil ibn raja ismaaciil ibn raja marka abihi raja ibn rabiic uu kaba warin raja ibn rabiica abu saciid kaba warinaya ka labaadna waa qays ibnu muslim oo isagu daariq ibnu shihaab abi saciid baa lagu kulmaya intaa weeye marka can qaysinta waxay ku cadfanaanaysaa can ismaaciil ibn raja bay ku cadfanaanaysaa taas weye in ismaaciil ibnu rajana waxa weye marka la eego nime rajahan aabihii raja ibnu rabiica xadiidkan oo keliya ayunbu kitaabkeenan kuleeyahay meel kale dikri kuma laha halkan unbaabu adigu kuba leeyahay xadiiskuna waa muxu wa fi qisati marwana xadaثna d haddaan ku tacalujino fidan baa manaa kaba dhigayna oo xadaثna abu quraybin iyo wixii la socday في قصة عن أبي سعيد الخdري في قصة مروان بقصة مروان iyo و xadيث أبي سعيد قصada مروان ee uu khudbada horeysiye ninkuna hadalka uu kuba yihi iyo xadيثkan أبو سعيد ee man ra'aa minكم munkaranta kaba bilaabmayey labadoodaba way xadيثka way kula socdeen riwaayadan dambana oo ay ku wada wariyeen عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل xadيث شعبة وسفyان شعبة سفyان xadيثkoodii wataan soo aragnay mid laba mida un وxdثnي xdثnي cمر الناqd وأبوبكر بن نضر وعبد بن حمaيد ولفظ لعبد قالوا xdثnا يعقوب بن إبراهيم بن سعد qال xdثnي bal aan si iska yar dhameeyo cibaarada waan laqbay doonaa un lakin aan yar iska raaciyo xdثnا يعقوب بن إبراهيم بن سعد kale snadka yar mala u yar bahan kara wax ayaan ku daynaya waana sanadka ugu dheere muslim yeelan karo oo sagaal nin baa ku jira oo waa sanadkiisa ugu naasirsan lakin bal xadiidka yar dheer kalaamna uu ku sugan yahay culimada qaarkoodna ay xadiidka inkireen casharka halkaasmi wallah subxana wa taala